قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد أحبائي في الله ودراسينتي كتاب كاني لمقع بحي المنظومة البيقونية كنا سابسنا cilmiga la yidhaahdo cilmu mustalax alxadiid waxaanu soo gaadhnay kana bilaabaynaa haddii alla yidhaahdo tabaaraka wa tacaala beytka afar iyo tobnaad innagoo horey u soo qaadannay aana rajaynayo inaanu soo fahamnay qaybihii ka horreeyey oo shuruudaha saxiixa xadiidka saxiixun lidaatihi iyo saxiixun ligayrihi iyo xasanun lidaatihi iyo xasanun ligayrihi annagoo soo qaadanay intaa wixii ka dambeeya oo aanu nidhi wa kullu maa can rutbati alxusni qasur fa huwa addaciifu wa huwa aqsaaman kuthur kadibna aanu soo qaadanay wasfi wax la yidhaahdo ama tilmaan eh, inta aad xadiidka akhrisanayso haddaad aragto waxan waa marfuuc maxaa loola jeedaa waxaanu nidhi waxaa loola jeedaa maa udiifa linnabiyi almarfuucu wixii nabiga sala allahu alay salam loo tiiriyo marfuuc baa la yidhaahdaa tilmaantaa qaado inay daciif yahay inuu saxiix yahay waa baab gooni ah weeye waxaa kaloon soo marnay oo ayagana wamaa litaabicin fa huwa almaqtuucu waxa taabicii lagu geeyana waa maqtuuc musnad baan soo marnayo almusnadu almuttasilu lisnaadi min raawiihi xata almustafaa walam yabin ay walam yanqatic sanadku marku uu xidhiidhsan yahayna oo uusan kala go waxaa la yidhaahdaa asanad almusnad almuttasil raawigu markuu raawiyan kale ka maqlayna ayagana waan soo marro waxaa la yidhahdaa muttasil alaa yidhaha kii horena musnad baa la yidhaahdaa waxaa kale oon soo maray xadiid loo yaqaano musalsal oo aanu nidhi waa xadiid ku imaado siiqo mucayana ama qaab mucayana ama xadahanaa ama can buu ku wada yimid ama wuu istaag asagoo taagan buu warramay ilaa akhirihi wasfi mucayana ayuu ku yimid waana midka uu mu'alifku yidhi musalsalun qulmaa calaa wasfin ataa ilaa beyt ka dambeeya kadib ayaanu soo tacriifinay xadiidka casiis la yidhaahdo humma mashhuur mucancanka iyo mubhamka idan darsigeenna biidn illaahi tobaaraka wa wuxuu noga bilaabanayaa caawa ee beytka afar iyo tobnaad وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزلا darsigeennu caawa wuxuu nooga bilaabanayaa qodobka afar iyo tobnaad wuxuuna mu'alifku yidhi wa kullu maa qallat rijaaluhu calaa wadidduhu daaka aladii qad nazala darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa xadiid la yidhaahda caali iyo naazil waxaan u baahannahay inaan fahamno oo keli ah maxaa laga wadaa caali maxaa laga wadaa naasil aan macnaya fiiri sheekh wuxuu yidhi wa kullu maa xadiid dhammaantii qallat ay yaraatay rijaaluhu rijaasha sanadka soo wariyey ay sanadu hada alxadiid yacni rijaalu hada alxadiid xadiidkan ragga soo wariyey xadiid kasta oo sanad ragga soo wariyay ay tiradoodu yar tahay calaa baa la yidhahdaa xadiidka soo waadix maa yacni xadiidka sanadkiisa ay maalan saddex nin ay bukhaari u dhexeeyaan maalan saa u fahamtaan tusaalaha imaam albukhaari baa saddex ninbas u dhexeeyaan vers faqط maثalا xadiidka waxaa la yidhahdaa caali in sha allahu tacaala waxaan samayn doonaa kitaabka markaan dhammayno mar labaad baan soo bilaabi doonaa markaasaan xadiidka saxiixa ah tusaala idinka siin xasanka tusaala idinka siin ilaa aanu soo gaanno oon mar labaad kitaabka aan ka dhammayno hal dersi ama laba dersi bay nagu qaadan doontaa saan rajaynayo eh, haddii alla raalli ka noqdo waxaan rabaa marka inaad fahamtaan xadiidka la yidhaahdaa caaliga waxaa laga wadaa waa xadiidka ruwaadda ay wariyeen aan idiin tacriifiyaba xadiidka eh, culuwiga ah waxaa la yidhaahdaa labu u qaybsamaa marka koobaad culuwu cadadin culuwu cadadin wa culuwu sifatin mathalan kolka hore labaan u qaybinayna culuwu cadadin wa culuwu sifatin labadaa markaad ila fahamto maxaa laga wadaa culuwu cadadin waana miduu mu'alifku meesha ku qoray raximahu allahu tabaaraka wa tacaala uu leeyahay wa kullu maa qallat rijaaluhu maxaa la yidhaha tacriifkiisa qora marka culuwiga xadiidka culuwiga ah waxaa la yidhaahdaa fakullu maa qalla fakullu maa qalla rijaalu sanadi fakullu maa qalla rijaalu sanadi fahuwa fiihi caalin khalaas tacriifka yar qoro si fiican u xifdi marka fahamna waxa laga wado fakullu maa qalla rijaalu sanad xadiid walba oo rijaasha soo warisay ay kooban yihiin oo ay yar yihiin tiradoodu tiradoodu ay yar yihiin xadiidkaa fa huwa caalin xadiidkaa waxaa la yidhahdaa xadiid caali ah waa xadiid sarreeyaan laga wadaayo haddaan si kale idiinku sheego bukhaari iyo rasuulka sal ly salam ayaa xadiidu wariyey mar waxaa dhici karta inay u dhexeeyaan saddex afar qof saxaabiga marka laga reebo inay saddex qof bukhaari u dhexeeyaan marna waxaa laga toddoba inay u dhexeeyaan haddaba xadiidka imaamu lbukhaari iyo abu hurayrata ay saddex u dhexeeyaan caali baa la yidhaahdaa wuu sarreeyaa samaduu joogaa waa meesha ugu sarraysa wey xadiidka ay toddoba u dhaxeeyaana waxaa la yidhahdaa naazil oo qaybta dambuu kaga hadli doonaayo wa diduhu daka aladii qad nazala ayuu dhihi doonaa laakiin horta caaliga aan ku ekaada marka koobaad haddaad fahamteen caali waxa laga wado caali waxa laga wado waxaan idhi fa kullu maa qalla rijaalu sanadi fa huwa caali xadiid kasta oo ay ragga soo warinayaan ay tiradoodu yar tahay caali baa la yidhaahdaa intaa waa tacriifkiisa wey kadib labaan u qaybinaynaa baan idhi maxaa culuwu cadad waa culuwu sifa culuwu cadad waa midka hadda aan tacriifinay oo sheekhuna uu kuu qeexayo wa kullu maa qallad rijaaluhu cada waxaa weeyaan waa culuwu cadad baa la yidhahdaa culuwu sifa baa la yaa jirta marka culuwu sifa marka maxaa laga wadaa ku tacriifiya marka culuwu sifa yacni waa sifa waa tilmaan horta yacni xadiidkani tilmaan ahaan buu u sarreeyaa huwa maa kaana xaalu rijaali fiihi aqwaa wa aclaa min jihati alxifdi waalcadaala huwa maa kaana aan ku celiyo huwa maa kaana xaalu الrijaali fiihi aqwى wa aclىa min jihati alxifdi wاlcadaala waa marka sifada la tilmaamayo wey xadiidkan sifo ahaan buu caali ku yahay waa maxay waa midka rijaasha soo wariisay ay aclaa aqwa wa aclaa ay aad oga sarreeyaan min jihati alxifdi waalcadaala xagga xifdiga iyo xagga cadaaladda mar walba ay sarreeyaanna waxaa la yidhaahdaa sifatu maxaa culuwu sifa ayaa la yidhahdaa oo xagga waxaa laga fiirinayaa xagga cadaaladda iyo xagga xifdiga ayaa mar laga eegayaa marna maxaa laga eegayaa maxaa la yidhahdaa xagga tirada yar iyo cadadka yar baa laga eegayaa mid kastaba ha noqote e xadiidka caaligi ihii waa xadiidka ay dad yar wariyeen kooban faa'iida ku jirtana waxaa weeye mar kastoo xadiidka raawiga weyn ee mataqaana musanafka yacni xadiid kitaabkan iskale bukhaari muslim abu daawuud atirmidi annasaa'i ibnu maaja wahaakada raggaasi mar walboo xadiidka ay warinayaan cadadkoodu uu yar yahay waa mar walba oo cidda ka maqana la baari karo mathalan waa mar walba oo xadiidkaasi in sanadkiisa la ogaada iyo raggan in la ogaada ay dhib yar tahay laakiin mar kasta oy bataan oo ay raggu bataan xataa haddii wax soo galo baaritaankooda ayaa culus saa daraaddeedba wuxuu u noqday sanadka ugu sarreeya sanadkan waa caali haddii lagu yidhaahdo maasha allah weye marka waad fahamteen insha allahu tacala haddii la yidhahdo khulaasaduna waa maxay sanadka caaligi ihi tirada ayaa yar ama ma ahane haddii culuwu sifa la yidhaahdana ragga xadiidkan wariyey ayaa xagga sif cadaaladda iyo xifdiga aad iyo aad u sarreeya ogana sarreeya kuwan kaleen haddaan arki dayno wuxuu yidhi marka mu'alifku wa didduhu caaliga waxaa ka soo horjeeda oo didkiisa ah did waxaa la yidhahdaa kulayl iyo qabow sooma dheeri iyo gaabdhi sooma cayil iyo dhuubni sooma labada waxay iska soo horjeedaa la yidhahdaa xadiidkan caaligi ihi wa diduhu waxaa ka soo horjeeda daaka aladii qad nazala midka hoos u soo degay haddaba xadiidka naasilka ah maxaa laga wadaa xadiidka naasilka ah waxaa laga wadaa waa xadiidka waxaa la yidhahdaa adiin tacriifiya isagana waxaa la yidhahdaa wa huwa kahratu rijaali daka sanad kahratu rijaali daka sanad waxaa la yidhahdaa sanadkan midka ay ka fog yihiin baa la yidhahdaa mar walbaba nabiga sala allah alay w salam kii hore maxaa la dhahaa kii hore waa adigoo yidhi oo kale waa sanad walba oo tiradiisu kooban tahay oo nabiga u dhow sala allahu caleyh waali wasalam didkiisuna waa maxay waa sanad walba oo raggiisu badan yihiinoo nabiga ka fog sala allahu alay wasalam martigaas oo soo sheegnay saddex saxaabi ama cafan eh, saddex eh, maxaa layiha raawi xadiidka ay wariyeenoo bukhaari u dhaxayso iyo xadiidka ay toddoba sideed u dhaxayso kanaa nabiga ka fog sooma didhu wadiduhu daka aladii qad nazala marka xadiidka ay tiradiisu badan tahay oo ay ragga aad u fara badan yihiinna naazil baa la yidhaahdaa midka ay yar yihiin oo ay nabiga u dhow yihiinna calayhi asalaatu wassalaam waxaa la yidhaahdaa xadiidka caali ayaa la yidhaahdaa arju inaad fahamteen marka wuxuu yidhi wa kullu maa qallat rijaaluhu calaa wa didduhu daka aladii qad nazala fadl وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك xadiidka loo yaqaano beytka shan iyo tobnaad wuxuu yidhi mu'alifku wamaa adaftahu ila alasxaabi min qowlin wa ficlin fahuwa mawquufun zukin wuxuu yidhi mu'alifku raximahu llah wamaa adaftahu waxa aad u tiiriso mawquufka wataan hore soo mar haddaa xusustaan wamaa adaftahu waxa aad u tiiriso ila alasxaabi saxaabada rasuulka sal ly salam oo min qowlin oraah ah aw wa ficilin fal la sameeye ah waxaa la yidhaahdaa zukin mawquufun ay zukin bimacnaa culima wa curifa wa fuhima waa mid lagu calaamadeeyey culima lagu bartilmaamaystay ama lagu calaamadeeyey wa fuhima wa curifa mawquufun mawquuf baa lagu calaamadeeyey mawquuf baa la dhahaa baa laga wadaa beydkani muxuu tilmaamayaa wuxuu yidhi mu'alifku raximahu llah wamaa adaftahu waxa aad u tiiriso wamaa adaftahu waxa aad u tiiriso ila alasxaabi saxaabada waxaad u tiiriso oo min qowlin horta saxaabi yaa la yidhaahdaa saxaabi waxaa la yidhaahdaa kullu man laqiya annabiya sala allahu calayhi wasalama wa aamana bihi wa aamana ay binnabiy sal ly salama wa maata calaa dalika ay cala alislaam aan ku celiyo saxaabi waxaa la yidhaha tacriifkiisa kullu man laqiya annabiya walow laxdatan hal daqiiqaba allaha ka dhiga eh qof horta nebi muxamed la kulmay sala alla alay salam kulmitaan kadibna rumeeyey oo abu abujahl iyo abulahab nabiga way arkeen wayruhum wagayruhuma laakiin saxaabo maaha leanna ma rumaynin idan man laqiya nabiya man ra'aa maana dhihin lianna saxaabo aan wax arkaynin baa jira oo indhala idan alluqayiba asala kullu man laqiya anabiya sal ly salama qof kastooo nabiga la kulmay sal ly slam walow laxda wa aamana bihi rumeeye nabiga sal l salam wamaata calaa dalika ay wamaata cala alislaam islaamnimo ku dhintay ayaa waxaa la yidhaahdaa horta saxaabi saxaabaduna kulligood waa wada cuduuliino waxaa weeye saxaabadu mid walba maxaa la yidhahdaa waa wada caadiliin saas daraaddeed bu mualifku raximah allahu tabaaraka wa wuxuu yidhi wamaa xadiidka adaftahu aad u tiiriso ilaal asxaabi aad saxaabada u tiiriso min qowlin wa ficlin yacni waxaad saxaabada u tiirisay oo min qowlin hadal ah. ah oo waa inuu ku dhaho waxa loo tiiriyey wuxuu u kala baxaa qowl iyo ficil iyo weliba taqriir inta u kala baxaa maalan haddaad dahdo raawigu hadduu yidhahdo maalan qaala caliyu bnu abi taalib maalan bukhaari aan ka soo qaado alimaamu albukhaari raximahu allah fii saxiixihi ayaa wuxuu ku leeyahay qaala caliyu bnu abi taalib xadiثu الnaasa bima yacrifuun atuxibuuna an yukadaba allahu warasuuluh yani cali bn abi taalib buu u tiirinaya u fiirso weliba waxaa muhiima inay ardaydu ogaadaan mar walbaba shayga loo tiirinaya saxaabigani laftiisu shuruudaha uu leehay waa maxay shayga saxaabiga loo tiirinayo le hebel baa yidhi ma wux asagu ra'yigiisa aba mise waa wax laga dhadhaminayo in uu xadiid yahayo nabiga loo tiiriyey sala allahu calayh waali wasalam ayada lafteeda isku darajo ma aha oo waxa saxaabiga loo tiirinayo marna waxay noqon kartaa asaga aragtidiisa marna waxay noqon kartaa inuu jaray maxay nabigii sal ly salam oo rafcigii uu ka jaray oo asagu uu xadiidkii sheegay laakiin xadiid marfuuca uu yahay labaduna waa dhici kartaa marka eh, kan hadda waa almawquufu lqawli baa la yidhahdaa mawquufu lqawli yacni inuu bukhaari leeyahy mahalan qaala caliyu bnu abi aalib xadisu nnaasa bima yacrifuun war dadku waxay garanayaan oo caqligoodu uu qaadan karo oo cilmigoodu uu dhan yahay u sheega dadka wax maskaxdooda ka weyn ha u sheegina oydan qaadan karin aturiiduuna wa fii riwaaya atuxibbuuna ma waxaad jeceshihiin an yukadaba allahu wa rasuuluh in ilaahay rasuulkiisa lagu been abuurto qofka wuxuusan qaadan karin markaad u sheegto khalad buu u fahmayaa kadibna ilaahay rasuulkiisa ayuu ku been abuuranaya kaasi waa tusaale maalan oo xagga qowlka ah waxaa kaloo la dhihi karaa xadiidka hadda kelimada bukhaari baa wariyey yani cali bni abi aalib buuna u tiiriyey aljus lawel fii saxiixihi ayada oo waxaa jirta almawquufu alficli la yidhaahdo oo waa maxay alimaamu albukhaari baa sidoo kale wuxuu leeyahay wa ama bnu cabbaas wahuwa huwa mutay wa huwa maxaa la yidhahda ikan mutamimun aw mutayamimun dheh yacni ibnu cabbaas baa imaam noqday asaga oo aan biyo ku soo weysaysaynine ciid ku soo tayamumay oo fiirso imaamulbukhaari baa wuxuu leeyahay ibnu cabbaas buu u tiirinayaa ibnu cabbaas baa imaam noqday asaga oo tayamum ku weyse qaba oo ciid iyo wax lamida kusoo tayamumay ama kusoo booraystay ama kusoo gebagebaystay buu imaam noqday idan mawquufun cala bni cabbaas oo raawigii laftiisiiba halkaa dhahaya waxaa kaloo tusaale looga dhigi karaa almawquufu taqriiri maalan taabicigiibaa wuxuu leeyahy maalan maxaa la facaltu kada taabici baa dhahaya taabici ayaa xasan xasanulbasri aan ka soo qaadno xasanulbasri oo maalan wuxuu leeyahay ama mujaahid aan ka soo qaadno mujaahid binu jabrin ibn cabaas agtiisaba aan ka soo qaadno ibnu aba maadaama arday isu ahaayeen ama abulcaaliya baa wuxuu leeyahay maalan ama alaswad baa wuxuu leeyahay maalan taabiciyiinta aduu midkaa doonta soo qaado uba daaba mujaahid mujaahid binu jabrin u daaba mujaahid baa maalan wuxuu leeyahay facaltu kada bixadrati saxaabiy saxaabi i ag jooga ayaan waxaa sameeyeyoo walam yunkir calaya igumana inkirin ufiirsa facaltu kada bixadrati asaxaabiy saxaabi i arkaya i fiirinaya ila jooga ficilkaygana arkaya ayaan waxaa sameeyeyoo iguma inkirin waxaa la yidhahda taasna waa mawquufun ataqriiri baa almawquufu ataqriiri saxaabiga baa wixii qiray way noqon kartaa xadiid nabi sala allahu aleyh wasalam way noqon kartaa inuu yahay yani ficil bannaan dabcan wuu ku inkiri lahaa soosom ama wuxuu oga aamusa waa wax saxan wey xadiidna wuu noqon karaa ra'yina wuu noqon karaa oo ficil wanaagsan labadu wuu noqon karaa idan meeqaan u qaybinay waxaan u qaybinay saddex oo sheekhu labuun buu noo sheegay innaga mid baan ku darray dabcan wamaa adaftahu ila alasxaabi min qawlin wa ficlin wa taqriirin fa huwa maxaa la yidhahdaa fa huwa kaasi zukin waxaa lagu calaamadeeyo loo yaqaanaa almawquuf magaciisa soo ma rabtid wasfigiisa sooma rabtid mawquuf baa la dhahaa mawquuf ayaa magaciisa la yidhahda marka mawquufka waad baratay horeyna waan usoo sheegnay bidaayada kitaabkana waanu ku soo sheegnay tafadal ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما mualifku raximah allahu tabaaraka jala wacalaa wuxuu ka hadlayaa xadiidkii mursalka ah ayuu ka hadlayaa mualifku raximahu allahu tabaaraka wa tacaala mursalkan horey baan usoo sheegnay waa mursalun xadiidka mursalka la yidhaahdo alxadiidu almursal wa mursalun wa mursalun minhu asaxaabiyu saqad waa midka uu saxaabigu waa mursalun minhu saxaabiyu saqad mursal waxaa la yidhahdaa midka uu saxaabi ka maqan yahay ayaa la yidhaahdaa saxaabi maxaa la yidhahdaa mursal waa xadiidka taabicigu uu yidhaahdo qaala rasuulu اllah sala اllah alay salam horeyna waan ku soo marnay min aqsaami daciifu ku jiraa waan soo marray laakiin qad yakuunu daciifan wa qad صaxiixan waqad yakuunu kada wa kada yacni waa suurtagal laakiin hadda wuxuu rabaa inuu ku dhaho yacni wasfi buu ku siinaya xadiidka aada noocaa ku aragto mursal baa la yidhaahdaa xadiidka aada noocaa ku aragto mawquuf baa la yidhaahdaa xadiidka aada noocaa ku aragto waxaa la yidhaahdaa caali baa la yidhaahdaa xadiidka aada noocaa ku aragto sanadkiisa naazil baa la yidhahdaa xadiidka aad cancan ku aragto mucancan baa la yidhaahdaa mubham baa la yidhaahdaa casiiz waa wasfi baa lagu barayaa waa inaad fahamtaa laakiin shuruudda sixada iyo dacfiga horay baa lagugu sheegay waad soo qaadatay shuruudihii horead ku miisaamaysaa qad yakuunu wa qad laa yakuun marka mursal maxaa la yidhahdaa waa xadiidka minhu saxaabiyu saqad saxaabi uu ka dhacsan yahay oo ka maqan yahay saxaabigii baa maqan baa laga wadaa culammada qaar ba waxay dhaheen haddee xadiidka duuba saxaabi ka maqan yahay maxaaba daciif loogu daray ina saxaabadu kulligu waa wada cuduuliine soo su-aal meesha ku jirta maa inane haddaanu nidhi saxaabadu kulligood waa wada caadiliin maadaamoo nidhi haddiiba la hubo inuu xadiidkan saxaabi uun ka maqan yahay maxaa daciif looga dhigayaa waxaa looga dhigayaa qad waxaa suurtagala taabicigan qaala rasuulullaahi dhahayaay inuu inuu ka maqan yahay koow saxaabi iyo taabici kale waa suurtagal sooma maxaa yeeley taabiciyiintu waa aqsaam iyo tabaqaad qaar waxa weeyaan waa taabici kabiir sida saciid ibnu musayib oo kale sida xasanulbasri oo kale ragna waa rag yaryar sida moxamed ibni shihaab ibnu muslim azuhri oo kale maalan waa taabici sagiira saa daraaddeed hadduu dhaho qaala rasuulullah waxaa laga yaabaa inuu taabici kabiir ah iyo saxaabi ka maqan yahay marka qaarkood waxaa dhici kartaa laba taabici iyo saxaabi inay maqan yihiin idan taasaa keenaysa mas'alada in la baadhee saxaabada tuhmo lagama qabo laakiin wax la baadho wax ugu fudud weeye mursalka yacnii markii loo fiiriyo muqaaranatan kuwa kale oo dhan yacni waa midka ugu fudud wey waayo waxaa maqan waa saxaabi waxa la baari karo waa taabici inuu maqan yahay iyo in kale ama laba taabici maalan marka mursal maxaa la yidhaahdaa mursalku waa xadiidka ay maxaa la yidhahdaa iikeen ay rafciye ee uu ku saxaabiyu saqad uu saxaabi ka maqan yahay kadib uu mualifku raximah allahu tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi waqul gariibun maa rawaa raawin faqato xadiidul khariibkana horey baan ku soo marnay ama fardiga fardiga horey baan kusoo marnay waanay ku miithaalinay xadiidka eesh xadiid inama alcamaalu binniyaat waanay ku soo marray wa qul waxaad dahdaa ghariibun xadiidka ghariibka la yidhaahdaaya maa xadiid weeye rawaa raawin uu wariyey raawi faqad oo keli ah yacni inama alacmaalu binniyaat inama alacmaalu binniyaat cumar bin khataab yaa ka maqlay calqama calqama yaa ka maqlay ibraahim itaymi soo ma artaan yaxya yaxya alansaari marka dambe idan xadiidka hariib baa la yidhaahdaa marka haddaad arto xadiid tabaqaadkiisa ay ku jirto iyadoo sheekhan hal uu ka maqlay ka kalena uu hal ka maqlay ka kalena uu hal ka maqlay maalan tacriifka iyo wasfigaasaa lagu siinayaaye xadiidkaasi gariib ayaa la yidhahdaa qad yakuun waqad yakuun qad yakuun waqad laa yakuun inuu saxiix noqdana waa laga yaabaa darajaadkaas wa qul gariibun maa rawaa raawin faqad waxaan dhihi karaa duruustan oo dhan muqadimadii darsiga horaan kusoo sheegnay warka waa iska sheeg sheeg wa mursalun minhu saxaabiyu saqad wa qul gariibun maa rawaa raawin faqad وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال طيب wuxuu kaloo mualifku yidhi raximah allahu tabaaraka jala wacala wa kulu maa lam yatasil bixaalin isnaaduhu munqaticu lawsaali asana waa munqatican horey baan kusoo maray idan munqatic wuu ku barayaa wa kulu maa xadiid dhammaantii xadiidkaasoo lam yatasil bixaalin marna aynan xidhiidhsamin isnaaduhu xadiidka marna ayna suurtagal noqonin sanadkiisu inuu xidhiidhsamaaye ya isnaaduhu munqaicu lawsaali yani isnaaduhu lawsaal yani isnaaduhu uusan xidhiidhsanin munqaicu ayaa la yidhahdaa munqaticu lawsaali waa mid xidhiidhkiisu uu go-an yahay xubnihiisu ay go-an yihiin oo aan taxnayn wey idan kan muxuu ku barayaa wa kullu maa lam yattasil wa kullu maa lam yattasil bixaalin isnaadu munqaic isnaadu eesh munqaic marka xadiidka waxaa la yihahdaa munqaic maxaa laga wadaa munqaic munqaic alawsaali ma xidhiirsana ayaa laga wadaa marka yani waxaa soo gudagelaya isaguu yar mugwan yahayo kulli wax waxo dhan say wada gudagelaya kuwaan soo sheegnay oo dhan xagga mid dabada ka go-an mid hore ka go-an mid dhexda ka go-an kulli asaga ayaa calool weyn oo marka qabanaya idan xadiidka aan wada xidhiirsanayn waxaa la yidhahdaa munqaticu lawsaali ayaa la yidhahdaa ma adka asagu nacam wamaa aataa mudalasan nawcaani sideed iyo toban baabka sideed iyo tobnaad ama beytka sideed iyo tobnaad mualifku raximahu llahu tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi waalmucdalu asaaqitu minhu hnaani wamaa ataa mudalasan nawcaani halka wuxuu ka gelayaa xadiid la yidhaahdo mucdal mucdalku horey baan usoo tacriifinay oo waxaa la yidhaahdaa waa xadiidka sanadkiisu ay laba isku xigta ay ka maqan yihiin labadaa isku xigta ama saha iskugu xigeen oo awalka xadiidka sheekha koowaad bukhaari sheekhiisa koowaad iyo sheekhiisa labaad ha maqnaadeen oo saha iskugu xigeen maalan oo mara wuxuu noqon karaa maxaa la yidhahdaa xadiidka noocaasa mara mucallaq buu noqon karaa isla mar haatan waa noqon karaa ina mucallaq inuu madaxa ka go-an yimayd soo saas ma ahayn mucadalkana waa inay laba isku xigto ay ka go-an yihiin way noqon kartaa dhaxda inay ka maqan yihiinna way noqon kartaa soo maaha gadaasha inay ka maqan yihiin waaba suurtagal asagana calaa kulli xaal mucdalku waa xadiidka sanadkiisu ay ka maqan yihiin laba raawi oo isku xigta iyo ka badanba daa-ul cudaal baa laga keenay cudur aan daawo lahayn baa laga keenayo inta la daaweyn kara way adag tahay asaga aad bay adag tahay mucdal haddii la yidhaahdo marka waayo labadan maqan labadan raawi ee maqan labadan sheekhee meesha ka maqan sanadka waxay u baahan yihiin manhu aw man huma waa kuwaba in la taxqiijiyo aad bay mataa ay ugu baahan tahay ragga yacni maxaa la yidhahdaa eh, baabkan ku takhasusay ee ilaahay u furay unbaa baabka markaa geli kara walmucdalu xadiidka mucdalka la yidhaahdo waa assaaqitu hnaani waa midka ay ka maqan yihiin labo minhu min asanad sanadkiisu midka ay laba ka maqan yihiin weye minhu xaggiisa yacni assaaqitu waa midka ay ka maqan yihiin ithnaani labo minhu yani maxaa le ay min sanad sanadkiisu midkay laba isku xogti ka maqan yihiin wey daa-ul cudaal baa marka laga keenay labadani waxay u baahan marka in la raadiyo wa-ayo waa kuwama waa nooce ayaa la rabaa mataqaanaa ikeen in lagu mashquulo idan asna waa dhib yar yahay waa tacriifka amaan oga baxaynaa wlmucdalu saqitu minhu hnaani hore baan usoo sheegnay mucdal waxaa la yidhaahdaa xadiidka sanadkiisa laba isku xigta iyo ka badanba ay ka maqan yihiin waa lagu baraya wasfigaasa lagu baraya bara ayaa lagu yidhi min aqsaami yani dacfigu ku jira saxiixna wuu noqon karaa xasanna wuu noqon karaa taa hadda lagama hadlayo inuu baabu daciif soo gelayana waa laguu sheegay baabu dacfiga laakiin hadda wasfi baa lagu barayaa waa ku celcelinayaa si aad u fahamtaan xadiidka sanadkiisu laba nin oo isku xigta iyo ka badan ay ka maqan yihiin magicii mucdal midka uu saxaabigu ka maqan yahay magicii mursal midka ee taabicigu uu ku istaaga maxaa la yidhahdaa maxaa la yidhahda iken mawquuf wahaakada marka tusaalahan baa lagu baraya wamaa ataa mudallasa nawcaani kadibna mualifku wuxuu u gudbay xadiid la yidhahdo mudallas horena waan u soo sheegnay mudallaska qeyb baan ka soo sheegnay ee muqadimada hore maalinta aan kitaabkan soo sheegaynay wamaa ataa wamaa xadiidka ataa yimid mudallasan xaal uu yahay mid la mugdiyeeyey la qariyey yacni tadliisku waa mugdiga iyo madowga ayaa la yidhahdaa marka mudallasan mid la qariyey kaanama adigoon waxba arkaynin oo mugdi jooga habeen madow oo roob da-ayo samaduna ay daruuro tahay yacni roobna da-ayo so miyaad wax arkaysaa marka mudallas yacni ninkii meeshan yacni waxbuu qarinayaa wixii la qariyey baa rabaa in la soo saaro wamaa xadiidka ataa yimid mudallasan xaal uu yahay mid hee la qariyey horta now nawcaani waa laba qaybood waa arki doonaa biidnillahi tabaaraka wa tacaala sheekhu mid buu tilmaamayaa ka koobaad marka muxuu yidhi الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف nacam fiiri sheekh wuxuu yidhi waana beedka sagaaliyo tobnaade wuxuu yidhi marka hore wamaa xadiidka ataa yimid mudallasan xaaluu yahay nawcaani waa labo xadiidka mudallaska allabu ah u kala baxaa alwalu alisqaatu lishaykh midka koobaad waa inaad riddo oo tuurto sheekha adiga aad wax ka maqashay ninbaa wuxuu rabaa sanad buu warinayaa si aad si fiican ugu fahamtaan xadiidbu sanad buu xadiid baro inuu wariyo sanadkiisuu rabo inuu keeno waxaan ka soo qaadayaa mathalan anaa hadda xadiidka warinaya tusaale markaasaa waxaa ina waxaan rabaa inaan ka wariyo sheekhaygii koowaad sheekhii labaad sheekhii saddexaad sheekhayga koowaad waa la yaqaanaa hiqo wey laakiin sheekhayga labaad cillaa ku jirta mathalan waa daciif ama ma ahane waa nin aniga iga yar ama ma ahane nin aad loo yaqaana ma aha adiga ayi cillo waayo asbaabaha wax loo tadliisiyo aad bay u badan yihiin ama loo qariyo ama ma ahane haddaan ka wariyo suldaankan ka baqayaa oo cabsibaa ii geynaysa noocay doonto ha noqoto xaalad kastaba ha jirtee xaaladaha wax loo qarqariyo loo tadliiska loo sameeyo way badan yihiin laakiin waxaan doonaya